الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وعنكب الله بين آية اللحدا هي الشن إلى آية التضباطا هي السقال سورة النحل آية وروحي أهد وما أنزلنا ما أن أندجن عليك دشاد الكتابة ilaa litubayina inaad u cadaysa mooye lahum iyaga alladii kii ikhtalafuu fiiha isku khilaafeen oo tali xaaraamnimadiisi iyo waxa ah iyo wahudan hanuun iyo waraxmatan liqowmin yuminuun wallaahu alla subxaanahu wa tacaala anzala wuxuu ka dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo faaxyaa wuxuu ku nooleeyey bihi biyihii alarda dhulka intay dhimatay kadib yani ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan aayatan daliil baa ku sugan liqowmi qowm yasmacuuna wax maqlaya samcigu ma aha dhawaaqoo la maqlo waa dadka samca qaboolin oo wax dhegaysanaya oo qalbigiisa ka fikiraya waay alla subxaana wa tacaala qudradiisa waxaa ka mid iyo nicmadu ina siiyey samada waa xagga sare wixii inaga sarreeya o dhan baa samayn layidhaah yaa biyagu inooga soo dejiyey dhulkii oo abaara way dhimatayda waa abaar weyn yaa lagu noolayn waa lagu nooleyntana daaq iyo waxaa ka soo bixi wixii lagu beero daliil weyn baa marka ku sugan qofkii wax maqli oo caqli leh inuu allihiisa garto uuna axad kale barbar dhigin daliil weyn baa inoogu sugan intaasoo dhan innagaa laynala hadlaya wallaahu alla anzala wuxuu ka dejiyey min asamaai samada xaggeeda xagga sare maaan biyo faaxyaa wuu nooleeyey bihi bilmaai biyihii alarda dhulku ku nooleeyey bacda mowtaha intay dhimatay kadib yani intay abaarooday kadib ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil baa ku sugan liqowmi qowm yasmacuuna wax maqlaya waina lakum waxaa idiin sugnaaday fil ancaami nicmooleyda geeli iyo lod iyo adhiga la cibratan waayo aragnimo ama cibro qaadasho nusqiikum waan idinka waraabinaynaa mimaa kii xaggiisa fii buduunihi ku jira min bayni uus iyo wadamin dhiig dhexdood laba naccanaan idinka waraabinaynaa nusqiikum idin mafcuulkeedu waa laba nag labankaasoo khaalisan saafi ah saa'iqan ka daadegi oon ku joogsanay lishaaribina kuwa cabaya alla subxaanau wa tacaala waa qiso cajiib leh nicmooleyda alla wuxuu inaga siiye caano caanahaasi waxay ka imanayaan dhiig iyo uus dhexdood bay ka iman waana saafi markay xooluhu daaqa cunaan calooshooda daaqa kuma dhaco marka hore dadka calooshiisa marka kubaduu ku dhic durba wuu dhergi dadku meel sokay fadhiisan xoolaha ree maantao dhan dhergi maayaan markii la dheelmo iy hoosu deg e, wiiibaa hoosu deg markaasuu dharag dareemi markaa uusku xagga hoosuu mari wixii biyo iyo dhiig iyo caanina korkay soo mari dhiigga korka soo mari caanuhu way udhaxeeyaan markaasaa wixii biyo ah way miirmiyo kaadi haysta ku dhic meeshan samitida la yidha dhiiguna xididadu mari oo wadnaha iyo beerka iyo halkaasuu aadi caanuhuna xididay soo mari iyo qudhoodu dhiig leh candhada markay yimaadeen bay saafi noqon caanahanu qurmoonkii uuska ma leh iyo urtii dhiiggana ma leh waa saafi waa caanahaad aragtay ilahi baa sidaa inaa u kala soocay subxaana wataala wax cajiiba ma aha waina lakum waxaa idiin sugnaaday filancaami nicmooleyda geel iyo lo iyo adhiga la cibratan waayo aragnimo ama waana cibro qaadasho nusqiikum waan idinka waraabinaynaa mimaa kii xaggii fii buduunihi xawayaanka damiirka waxaa fii buduuniha loo dhiwaay fii buduunihi loo yidhi xawayaan baa loo celinaya suuratu muminuuna fii buduunihaabuu ahaa fii buduunihi calooshiisa ku jira oo min beyni farsin uusii wadamin dhiig dhexdooda laba nancaana khaalisan oo saafi ah saaiqan ka daadega lishaaribiina kuwa cabaya oo wamin amaraati nakhiili timirta midhaheeda iyo walcanaabi cinabka midhihiisa yaa tatakhiduuna ka samaysanaan minhu madkuurkaa sakaran wax lagu mirqaamo iyo warisqan risqi xasanan wanaagsan oo timirtii cinabku wax wanaagsan oo la cunana way leeyihiin dhacaan markii laga miro waxoogay lagu mirqaamana way leeyihiin ina fii daalika arrintaa ku sugan la aayatan daliil berigii intaan khamriga weli la xaaraamaynin khamriga waxaa laga samayn jiray cinabka timirta heedda galeyda iyo malabka yaa laga samayn jiray marka waa markii ugu horreysoo lasoo hadal qaado waali marka sakarkanu yani intaan la xaaraam yeelin weyn dadkuna in badan nabiid wax la yidhaah baa jiro marka dhacaanka laga miiro yaa biyo fiican oo wanaagsan oo timirta iyo cinabka iyo laga miiro oo lagu yaraaxayso laakiin lagu waala ilaa saddex maalmood uu gaadho khamri noqon maayo markii ku xigtay la soo qaaday yasalunka anil khamri wal maisir qul fiima ismun kabiir oo markii labaad markii saddexaadna suuratu maa'ida waa kii la xaraam yahay hal intu mudahuna waa kii lay markii horeysay la soo hadal qaada way ومن ثمرات النخيل تمرت مدهيدا iyo wal canaabi cinabka midhihiisa tatakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu madkuurkaa la soo sheegay sakaran wax lagu mirqaamo iyo warisqa risqa xasanan oo wanaagsan ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil baa ku sugan liqowmin qowm yacqiluuna wax fahmaya midhahaasoo aad adagoo kuuskuusan baa inta la mayro yaa dhaacaan macaan inta laga mayrtaa la cabi wawaxaa rabuka cillo kalena waata rabbigaa wuxuu u waxyooday ila naxli shinnida an ittakhidii samayso min aljibaali buuraha buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedahana guryo ka samayso wa mimaa kii bilmtrdayd iyo ood aad meeshaa ku dhisatay iyo dhexdiisa malab ku samayn gurigaaga buul yarood halkaa ku dhisay dhinaciisa ku samayn intaas waa loo wayooday baalasiinada waa wayu ilhaam yani ilaahay baa ku ilhaamiyey inay sidaa yeesho marka buuraha ka ku yaalla godaa loo yaqaana goda ka geedahana waa la yaqaane waa ka e, aynu naqaano waxa dad dhistana waan aragnay in badan iyagoo guri dhinacii ku samaystay baan aragnay marka shinida waxaa cajiibkeeda kamid ah godkeeda ay samaynayso lix gees bay ka dhigin haday saddex geed ka dhigto dhinacbaa banaanaan ama dhinacbaa banaanaan lix gees bay ka dhigin mudawar bay ka dhigin meel banaan ma leh malabka qudhiisana saasay u samayn marka shinnidii waxaa lagu yidhi guri samayso buuraha iyo geedaha iyo waxay dadku dhisaan oo dhan ka samayso uma kulii cun min kulli samaraati midho oo dhanba cun midhaha waxii ubaxayaad aragto cun faslukii qaad subuula rabbiki rabbigaa wadooyinkiisa qaad hadday buur noqoto iyo hadday tog noqoto iyo hadday meesha noqoto way u sahlan tahay dululan xaalugu subula rabbika uu sahlan yahay oon adig ku dhibaynin yakhruju waxaa ka soo baxa min buduunihaa shinida caloosheeda sharaabun sharaab sharaabkaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu waxa weeye waa marba bay aday joogto mar wax cas noqon mar wax cad buu noqon wax guduudan buu noqon marba waxbuu noqon waa marba bay joogto ee midhaha ka soo cunto fiihi waxaa ku sugan malabkaa qolyaa qur-aanka fiiduu celiye laakiin maya malabka waxaa ku sugan shifaaun caafimaad linaasi dadku ugu sugan yahay ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil liqowmi qowm yatafakaruuna fikriya calqigooda ka shaqaysiin allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi shinidaa yuu alle u waxyooday macnaha wuu ku ilhaamiyey oo muxuu alla jimina ku ilhaamiyey buuraha guryo ka samayso geedaha ka samayso waxay dadku dhisaan ka samayso dabadeedna midho kastaba wax midho oo iyada mamnuuckii ma jiro wax alla wixii midho aheed aragto soo daad waddadaa doontana mar baa lay buuraha way fuuli kartaa meesha way ka dusi kartaa hawdka iyo meel walba way dhex mari kartaa meel celini ma jirto marka waxaa weeye ee markay sidaa yeeshoy soo shaqayso waxay ka samayn caafimaad wax leh oo midabkiisu iskhilaafsan yahay xadiin iyo guduud marba bay-aday joogto marka ilaah qudradiisa waxay ku soo qaadi xanjada dhinacay ku soo qaadi baadadkay dhinaca ku soo qaadi malabkana afkay ku soo qaadi ubax hadii ay soo cabto malagay ku soo qaadi afkay ka liqay xagga dambana dhasheedii bay kaga dhali waa bahasha yarideeda intay halkan ka foofto oo kumaan iyadoo a ah meelo kala duwan oo footay buuraha tagto mid gara waay male mid waliba way soo noqon meesheedii bay soo geli boqorna way leedahay yacsuub la yidhaahdo iyana way leedahay marka waa waa cajiib wey shinnidaasi waa cajiib wey way isdifaacdaa xataa oo ciddii soo horarto waxaa laga yaabaa inay ku kacdo shinidu ninka cunto inay dishaaba suuragala waxaa rabbuka rabbigaa wuxuu u waxyooday ila naxli shinida an itakidii samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso godaa layidhaha gode wa min ashajari geedaha xagtoodana ka samayso wa mimaa kiina ka samaysa yacshuuna dadku ay dhistaan uma kulii cun min kulli samaraati midho oo dhan cun wax allo wixii midho ahe kuu cunama eed soo qaadi karta ka soo cun faslukii mar oo qaad subuula rabbika rabbigaa wadooyinkiisa buur iyo beri iyo hawd dululan xaaluu sahlan yahay yakhruju waxaa ka baxi min buduunihaa caloosheeda sharaabun sharaab mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu yakhruju waxaa ka soo bixi min buduunihaa caloosheeda sharaabun sharaab mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu oo ku cas iyo ku booro ah iyo ku madow marba bay adeg joogto fiihi waxaa ku sugan shifaaun caafimaad baa ku sugan linaasi culimmadu way ka hadleeno malabku cudurada qabowga ka kaca iyo cululada qaraska iyo waxa yuu dawo ka yahay bay yidhaahdeen qolyana may cudurkasta dawu ka yahay bay yidhahdeen cudurrada dhiigga gala iyo kuwa caloosha gala iyo wax qabow ka kaca iyo cudurrada noocaasa ah, yuu malabku dawo u yahay bay yidhi nabiga u yimid oo wuxu uhi yaa walaalkay ah wuu shubmaya malab sii markuu malabkiisii yuu ka sii daray yaa rasuulallah wuu ka daray buu war malab sii buu ka sii daray buu war alla run buu badniga walaalkaana beenshuwe malowsi maradii saddexaad yuu caafimaaday marka cilladu waxay ahayd qaras fara badan baa ku jiray markaa malabku kiibuu kala furfuray oo kasoo daynay uu kasoo dhameeyeyba marka malabka culimada qaar baa waxay leeyihiin cudur kasta waa ka dawo qaarna waxay leeyihiin cudurada qabowga ka kaca iyo ka qaraska iyo cudurada dhiigga iyo kuwa yuu dawow yahay ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayatan daliil liqowmi qowm yatafakaruuna fikirayo oo caqligooda ka shaqaysiin wallaahu alla khalaqakum wuu idin abuuray uma yatawafaakum wuu idin oofsano wuu idin dili wa minkum waxaa idinka idinka mida man axad yuraddu loo celin ilaa ardalilcumri cumri dulli ah likay laa yaclama si uuna u ogaanin wax bacda cilmin cilmi kadib shay an waxba u ogaanin in allaha la caliimun ka og weye qadiirun oo wax walba kara allah subxaana wa tacala wuu idin abuuray markii hore haddana wuu idin layn qayb ka cimrigooda la dheerayno waxay noqonayaan cumrika ugu xun yani cantatab waxa loo yaqaano ama kharif af arabiga la yidhaah cilmigii aqoontii uu lahay markuu qumanaa uu lahaa odaynnimadii baa ka tagsiin iyo duqnimadii baa ka tagsiin markaasu wax badan iloobi ruuxii u arki jira buu dhihi kumaad ahay wixii inuu sheego uu damco ma garanayo marka waxaa la yidhi dadka muminiinta ee dhaacaysta heerkaa ma gaadhaan yani waxoogay naqsi haba ku dhace qofka muminka ee dhaacaysta heerkaa uuna waxba garanayn ma gaadhaya anigu waxaan arkay sheekh boqol iyo labaatan jira ah. xaaji maxmed sheekh nuure oo kitaab gelaya maylwaafduug la yidhaha kitaab ku gelaya oo indhigiisu taam yihiin anigu waa iskortaagan waan la fadhi marka waxa weeye dadka muuminiintii heerkaa ma gaadhaan baa la wallahu alla khalaqakum wuu idin abuuray uma yatawafaakum wuu idin oofsan wa minkum waxaa idin kamida man axad yuraddu loo celin ilaa ardali lcumuri cimri hoose oo dulli ah maxaa cimrigaa loo geli kay laa yaclama si uuna u ogaanin bacda cilmin ogaan dabadeed shay-an waxba u ogaanin kharif buu noqon cantataba in allaha alla caliimun ka og weeye wax walba qadiiruna wax walba kara wallaahu alle fadala wuu fadilay wuu dheerisiiye bacdakum qaarkiin calaa bacdi qaarka fi risqi risqiga fama aladiina kuwii fadiluun la dheerisiiye biraadii risqihim risqigooda kuwo u ka siin calaa maa malakta imaanhum midigtooda waxay oo fahum iyagu fiihi sawaaun ay isku mid yihiin afa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisa yajxaduuna diidayaan ayadduna waxay tusaale u tahay waxaad idinku isu quuri weydeen baad alla u quudheen baa laleeyahay laba nin oo mid risqi fara badan alla siiyey oo xor ahoo tasaruf la siiyey nin addoon ahoo la jooga oon tasaruf iyo waxba lahayn ma suuragal baa intuu xoolihii wax ka siiya inay iskumid isku mid ugu tasarufaan haddee allah subxaana watacaala maxaad wax kale u barbardhigaysaan wey idinku waxaad isu quuri weydeen addoonkiini inuu xoolaha idinla yeesho ma rabtaan inaad idinku utalisaan baad rabtaan allah maxaad wax kale u barbardhigaysaan waa sidaa tusaaluhu wey wallaahu alla fadala wuu fadilay bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale fi risqi risqigii tasarufkii xornimada yaad ku kala fadilan fama ladiina kuwii ma aha bifudiluun la fadilay oo dheeriga la siiyey bishaadii risqihim risqigooda kuwo ku celin oo siin calaa maa malakad imaanu midigtooda waxay oo addoonkiisii ah oo fahum iyagu fiihi sawaanu ku sumayn isku si ugu tasarufayaan taas suuragal maaha maxaad haddaba alla ugu quudhan inaad waxbadba dhigtaan afa binicmati illaah ma ilaahay nicmadiisa yajxaduuna diidaya markay alla wax kala badba dhiga ilaahay u nicmeeyey ee wax walba siiyey ee caafimaadka siiyey ee abuuray maxay wax kalaba nicmadii ilaahay bay diideen wallaahu alle jacala lakum wuu idin yeelay min anfusikum naftiinna aswaajan xaasas wajacala lakum wuxuu idin yeelay min aswaajikum xaasaskiina baniina caruur iyo baniinadaa wiilal weeye laakiin caruur baa loo jeedaa iyo waxafadatan taran dambood awow u tihiin warasaqakum wuxuu idinku arsaaqay min aayibaati wax wanaagsan oo midho ah xooluhu wax daran iyo waxbay cunaaneen wax afa bilbaaili ma baail bay yuminuuna rumaynayaan wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisa mayhum iyagu yakfuruuna ka gaaloobayaan allah subxaanau wa tacaala haween min jinsi kuma markii nebi aadan la yidhaahdo isagaaba laga sameeye xaawo laakiin inaga ma le haween min anfusikum min jinsikum idinka idinla jinsi ah yo alla idin siiyey markaasay waxay idiin dhalayaan caruur iyo taran dambe yo idiin dhalayaan risqi fiican oo nadiifahoo aan sida xoolahayna waa marka mal haddii gabadhaan jinsigaaga ahayn haddii lagu yidhahdo xaas ka dhigo gabadh jin ah hadii lagu yidhahdo xaas ka dhigo ama xawayaan kale ma isqabanaysaa wey ilaahi subxaana watacaala khayraadkaasuu idin laba isku jinsi ah oo isku nooca ah, oo wada dhaqmi karta oo isu baari ah yaa haddana caruur buu idinka siiyey xaafado xafado waxaa loogu bixiyey caruurtu way idiin khidmaynaya xafadadu waa khidmo wey marka sidaa runtaa waxaa wey xafadadu waa weladka weladkiisa wey caruur idiin khidmayso alla idin siiye wey idiin khidmayso gabadha lafteedu ninka way ukhidmayno ilaa iyada gurigaa loo diray shaqadood way kala duwan tahay gobashiisa iyo raashinkiisa iyo guriga ilaalinta caruurta tarbiyadeeda iyadaa laga raba isagana masaariftii iyo guriga dhismihiisa wixiibaa laga raba wallaahu alla jacala lakum wuu idin yeelay min anfusikum min jinsikum jinsigiina xaggiisa aswaajan xaasas wajacala lakum wuxuu idinka yeelay min aswaajikum xaasaskiina baniina caruur iyo oo wiilal ka mid yihiin waxafadatan kuwa taranahoo dambood awow u tihiin warasaqakum alla wuxuu idinku arsaaqay min adayibaati wax wanaagsan xoolaha waa kaad aragteeno ciiddaa iyo waxaasunbay cunayaan geeday cunayaan oo raamsanayaan innaga midhaha nadiifta allayna siiyey afa bilbaadili yuminuun ma baadil bay rumaynayaan wabinicmati allaha sidaa ugu nicmeeyey intay ka leexdaan shay baadilahoon qiimad lahayn miyay rumayn nicmada allana miyay ka gaaloobayaan bani aadamku waa cajiib wayacbuduuna waxay caabudi min duuni illaahi alla kayrkii maa shay laa yamliku aan u hananaynin lahum iyaga risqan risqi min asamaawaati samada risqi uga keenayn xagga sare walarda ardadan risqi uga keenayn shay-an shayna uga keenayn walaa yastadicuuna mabana awooda alla waxay soo waxaan waxba u tari karin fisian dhulii hoosoono in yarna waxtaa u keeni karin xataa hadday la hadlaan uma jawaabayaan hadday u jawaabaanna waxba u tari maayaan waxaa la leeyahay khalqiga alla la barbar dhigay in badan baan sheegnay qur hada dad baa waxay leeyihiin asnaamtaa loo jeedaayo ayada asnaam bay ku soo degtay ma aha asnaamtii wax kasta oo alla la barbar dhiga wey ama dad ha ahaado ama geed ha ahaado ama guri ha ahaado wax kasta oo cibaado alla leeyahay la dul saara wey oo la barakaysto wax allo waxay ku tari kari male waxaas wayacbuduuna waxay caabudu min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yamliku aan u heli karin oon u hanan karin lahum iyaga risqan risqi min asamaawaati samada xaggeedii waalardi shay-an wax yarba ha ahaatee walaa yastadiicuun mabana awoodaan ay barakaysanayaan oy baryayaan risqi maba siin karaanba falaa tadribuu ha barbar lilaahi alle alamhaala tusaale shay kale ha barbardhigina darbigu cadaynna waa la yidhaha waa la yidhaha barbardhigna waa la yidhaha falaa ha u samaynina lilaahi alle alamhaala wax u eg ha u samaynina wax yani aad sida alle u caabudaan wey wax u eg ma jire in allaha alla yaclamu og yahay wax walba waantum idinku laa taclamuun wax badan ma ogin wixii alla idin ogeysiiye mooye cilmi saasa ma marka allihii wax walba ogaa wuxuu idin leeyahay alle waxaad la sintaan yaanu jirin buu idin leeyahay cilmiga marka waa laynagu hanuuni cilmiga oo cilmiga barta oo qur kariimka iyo axaadiida rasuulka intaad barataan alle si aad u caabudi ka soo qaata laleeyahay waa inaad barato waxa alle lagu caabuday iyo waxa baadilka waa inaad kala barata wey inaad meel cidlaa istaagta maaha marka xagga caqiidada markay noqoto ruuxii caqiida kuu sheegay daliilkeeda ii sheegay ha qaadan ha yaraaxa noqon laakiin furuucdan kale iyo bulshada kuwii ku yardhaama oo kuu sheegay iska raac laakiin caqiide markay noqoto hadduu wax kuu sheego daliilkii iisoo hordhigdhay falaa tadribuu ha barbardhigina lilaahi alle alamtaala waxyaabo kale in allaha alla yaclamu wuu og wax walba mafcuulka melka la gooyo waa caam waantum idinkuun laa taclamuuna shaya waxba ma ogidin wadaraba allaahu alla wuxuu caddeeyey masalan tusaale cabdan addoon buu ka tusaaleeyey mamluukan laleeyahay laa yaqdiru aan awood u lahayn calaa shayin shayin oon waxba qaban karaynin iyo wanaxad rasaqnaahu aan ku arsaaqnay minaa xagga iyaga risqa risqa xasanan oo wanaagsan oo fa huwa isagu yunfiqu wuu bixin minhu risqan siran hoosaani wajahran hal yasawuuna ma siman yihiin labadaasi dee ma la siman yihiin waxaa weeye addoon oo wuxuu qaban karaa jirin iyo qof raashin fara badan fara badan oo siduu doono ugu tasarufi carma siman yihiin marka alle iyo waxan aad barbar dhigaysaan bal isu eega kan aan waxba tari karayn ee jabaadka ah iyo allahii qaadiraha maxaad isu barbar dhigaysaan waa tusaale lainoogu cadaynay lilaahi masalulcalaa ilaahay waxaasoo dhan lama soo barbar dhigo inagaa lainoo cadaynaya darab allaahu alla wuxuu cadeeyey ama sameeyey maalan tusaale cabdan adoon bu inagu tusaaleeyey mamluukan leeyahay laa yaqdiru aan awoodin calaa shayin waxbaba aan awoodin wax alla hadaa balqacadii u cuni lahaa ma awoodo iyo wamanaxan rasaqnaahu aan ku arsaaqnay minaa xagga iyaga risqan risqi xasanan wanaagsan cabdantay wamantu ku cadfan tahay oo fa huwa qofkaa risqiga xasanka alla siiyey yunfiqu wuu minhu risqiga xaggiisa siran hoos iyo wajaaran korba hal yasawuuna masiman yihiin labadaas maya alxamdu alay markuu sidaa u cadeeyey allah subxaanau watacaala ee xaqii inoogu cadeeyey alxamdu lilah ilaah baa mahadsan xaqii buu inoo cadeeyey marka inaguna markaynu xaqa fahmno alxamdulilah wey bal agaruhum dadka badankood laa yaclamuuna ma ogaan waxba ma garanaya allah subxaana wa tacaala labadaasu inoo barbardhigay nin adoonahoo laleeyahu waxba tari karaynin iyo nin taajirahoo risqi badan hayso oo suu doono u tasarufi ma siman yihiin may wakaa hadaba wadaraba allaahu alla haddana wuxuu axaduhumaa midkood abkamu waa aflaawe ma hadli karo laa yaqdiru ma awoodo calaa shayin shayna ma awoodo wax duriya nafci toona ma leh wahuwa isaguna kallun culays buu ku yahay calaa mawlaahu qaraabadiisii aynamaa yuwajihu meel kastuu u diro u jiheeyo laa yaati bikhayrin waxba kala iman maayo meel kastoo loo diro isagoo gacmo madhan buu ka iman hal yastawii ma siman yihin huwa kaa aflaawaha ah yoman axad yaamuru amri bilcadli caadilnimo wahuwa isaguna calaa siraadin jid ku toosan mustaqiimin ilaahay afcaashiisa iyo axkaamtiisao dhan waa wada jid mustaqiime waxaa inaga tusaalaha linoo badhigay ilaahay in lasoo barbardhigo wuu ka sareeyaa laakiin inaga caqli linooga caqlicin laba nin oo mid aan hadli karaynin waxbaan uweyna haysaninoo qaraabadiisa culays ku ah meel kasta oo loo dirana wax khayr aan ka imanaynin iyo axad khayr amri oo wax walba samayn oo jidkiisu wax alla wuxuu sheegay jid mustaqiiman yahay bal labadaa isbaroo dhig wey war waxaanaad caabudaysaan saasoo kale yihiin wey allah wuu ka sarreeyahay innagaasan caqliga linoo celin wadaraba allaahu alla wuxuu caddeeyey maalan tusaale rajulayni laba nin buu ku tusaaleeyey alleh axaduhumaa midkood abkamu aflaawo weeye ma karo laa yaqdiru ma awoodo calaa shayin shayna hadduu xataa isku dayo ma awoodi karo wow isaguna kallun culays buu ku yahay calaa qaraabadiisa aynamaa yuwajihhu meel kastuu u jiheeye ninka qaraabadiisa ahi laa yati bikhayrin khayr kala iman maayo hal yasawi ma siman yihin huwa kaa iyo man axad yaamuru amri bilcadli allah weeye wahuwa allana calaa siraadin jid buu ku sugan yahay mustaqiimin toosan oo afcaashiisa iyo axkaamtiisao dhan jid bay wada haysataa wey marka waa sidaasoo kale wey asnaamta qaar raggay markii nabiga u yimaadeen wada ilbixeen nin baa arooti markii lagu soo kalahay yaa laga tura waa la maydhay haddana way duldhigeen maalintii dambea la afgambiyey markaasay dadkii wax qaadeen oo yidhaahdeen war ma waxaynu caabudayna ma waxan markaasay waa reer beni daws bay ahaayeen walilaahi alla waxaa u sugnaaday ayb samaawaati samada wixii ku maqanoynaan inagu arag iyo walardu ardada wixii ku maqanoynaan arag wamaa amru saacati saacadda amarkeedu ma aha ilaa kalamxilbasari ilbiligteed mooye aw huwa aqrabu bal huwa aqrab qur-aanka awdiisu shaki ma aha in allaha alla calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiiruka kara wey allah subxaanahu wa tacaala ardada iyo dhulka wixii ku maqan oo inaan inagu arag wuu ogyahay sida waxa inaga inoo muuqda uu u arko saacadduna iyadu waa ilbiiqsi ilbiiqsi maba dhannaba ilbiiqsi waa ilbiiqsi waa taqsiim bay noqon kartaa ama bimacnaa bal bay noqon kartaa arsalnaahu ilaa miati aw yaziiduuna bal yaziiduuna wey tana waa sidoo kale bal huwa aqrab ka yarba ilbidhiqsi kaba yarba ilaah qudradiisu waa kaa ilaah caabuda liina leeyahay saacaddiina way soo socotaa goor kastaba hala gaadhay ilaahna waxba kama foge inagii wax walba inala fog yihiin walilaahi alla waxaa u sugnaaday haybu samaawaati waalardi samada iyo ardada waxaa ku maqan wamaa amaru saacati saacadda amarkeedu ma aha yani dhicideedaa loo jeedaa ilaa kalabxilbasari ilbidhiqteed mooye aw huwa aqrabu bal huwa aqrab kaba dhowba in allaha alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun ka kara weeyo awooda subxaanahu watacaala wallaahu alle akhrajakum wuxuu idinka soo saaray min buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda laa taclamuuna shay-an shay idinkoon ogeyn wajacala wuxuu idin yeelay lakum idinka asamca maqalkii kowdhe walabsaara aragtidii walafidata qalbigii wa caqligii lacalakum taskuruuna si aada u shukridaan bu alla saa u yeelay ilmuhu markuu hooyadii ka soo baxo uu soo dhasho waxba ma oga markii uu soo dhasho haddaad waabiso waaban mahayo haddaad dhawaaqdo ma dareemayo dareen ma leh laakiin wuu ogyahay inuu baahan yahay wuu ooyi markaa wuxuu cunuu rabaa in dareen buu waa fitra islaamiya wey dareen buu leeyahay markaasuu alla tartiib tartiiba yuu maqalkii iyo aragii iyo caqligii yuu ugu kordhinaya si tartiib tartiiba martana jira ilmuhu waxaa weeye dareen badan buu yeelaa laba sano markuu jiro wuba hadliba marka dambe hadalo dadkuba hadalka la qaybsanba marka allaha sidaa idin yeelay wey allaha caabuda wallaahu alle akhrajakum wuxuu soo saaray min buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda laa taclamuuna aydaan ogeyn shay shayna aydaan ogeyn oo waxba aydaan waabanaynin oo aydaan danqanaynin wajacala lakum wuxuu idin yeelay asamca maqal iyo walabsaara aragti jacala lakum wuxuu idinka asamca maqal iyo walabsaara aragti iyo walafidata qalbi waa caqli afidadu waa quluubtaa loo jeedaa laakiin waa caqliga lacalakum tashkuruuna si aad alle ugu shukridaan waxyaabaha kale qudrada alleh alwalam yarow miyayna ogeyn oo cilmigooduma waanu gaadhin ila dayr shimbirta ama awalam yarow miyaanay ogeyn miyaanay arag ila dayri shimbirta musakaraatin xaal la sahlay fii jawi samaai samada hawadeeda maa yumsikuuna ma hayo ila allah bal hadda dhowr shimbirtanse halkaa isaga duusho mana baadasha kala oo alla magi waxayaa jirin bal u fiirso qudrada alle waa sidaas shimbirtaa cajiibka ee hawada iska lalaysa dadkuna waxay sameeyeen wax hawada lala laakiin waxyaabo kalaa jira alam yarow arag ila dayri shimbirta shimbirahoo dhan waa jinsi musakharaatin xaal sahlay fii jawi samaai samada hawadeeda iska duule baadasha marna kala fidin marna soo laabin maa yumsikuuna ma hayo ila allah alla may wax alla ma qudradiisa ku hayo shimirta markaad dhawrso markay kala bixiso xoog bay u socon markay kala bixiso oo horey bay u socon markay laabtana in yar inay hoos soo dhici baad moodi ilaahay baa haya subxaana wa tacaala inna fii daalika arrintaa waxaa ku sugan cajiibka ah la aayaatin adillo waaweyn liqowmin qowm yuminuuna rumeeye marka allah subxaana wa tacaala suuraddan